bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka hadahan oo kale e aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale subax wanaagsan saaka waa sabti waa afarta bisha febraayo sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkana falanqaynta aan idinkugu hayno waxaa ka mida ah wararkii ugu dambeeyey wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada baydhabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan magaaladaasi kulamadii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbi doonaa ee ka dhacay magaaladaas sidoo kale waxaan idiin haynaa hirshabeelle waxay sheegtay in galbeedka labada gobol ee maamulkaasi hoos yimaada in uu ka bilaabo doono dagaalka dhanka al-shabaab qodobadaas ayaan ku eegi doonaa iyo wixii soo kordha watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra watana weeyo madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon

maamul dowladnimo ma ka maaranta nabad baa macaani ma ka maaranta yahay midnimo ma ka maaranta maamul dowladnimo ma ka maaranta nabad baa macaani ma ka maaranta qabsada kala maarmi maysaane soomaaliyey hidibta isqabsada isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliyey hidibta isqabsada soomaali waa mid dhaqankeedu waa mudan asalka midabkiyo madhabtay ka sinantahay mas-uulow shacbiga ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa muranow garsoor ma ka maaran mas-uulow shacbiga ma ka dhegeystayaal barnaamijkeena falaqeynta ayaana si toosu guda galaynaa waxaan ku bilaabi doonaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku sugan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la filayo inuu wejiga labaad ee shirka kulamo ku saabsan uu maanta ka furo magaalada baydhabo sidoo kale baydhabo waxaa ku sugan gudoomiyaha golaha shacabka oo isna kulamo laga hadlayo xal raadinta tabashooyinka ay qabaan siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed halkaasi ka wada kulamo gooni ah ayaa dhacay saacadihii ugu dambeeyey maantana kulamo kale ayaa dhici doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana la filayaa in wejiga labaad ee shirka dib u koonfur galbeed maanta uu ka furo magaalada baydhabo haddaba si aan u ogaano wararkii ugu dambeeyey ee shirarkan la xiriira weriye cabdimaalig maxamed axmed oo ku sugan magaalada baydhabo ayaan godhow la hadlay waxaana wax ka weydiiyey wararkii ugu dambeeyey magaalada baydhabo shalay ee soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayay muddo ka yar labaatan maalmood ayuu madaxweynaha kusoo laabtay magaalada baydhaba madaxweynaha ayaa la rajeynaya in uu shirka wejigiisa labaad uu furmi doono uu daafuri doono shirkaasi shirkaasi ayaa looga hadli doonaa ee siyaasiyiinta ka aragti duwan mudaxileed ka dhamaaday madaxweynaha koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed lafta garan eh, mudaxileedkaasi oo e dastuuriga ahayd oo ay ku ekayd sagaal iyo tobankii december eh, aan soo dhaafnay eh, mudaxileedka madaxweynaha koonfur galbeed marka waxaa la rajeynayaa in shirkaasi uu wejigiisi labaad uu furo madaxweynaha intuu joogana wejigiisi labaad uu lasoo xiro shirkaasi ayaa looga hadli doonaa amniga guud ee koonfur galbeed iyo sida muddada uu dhammaaday madaxweynaha koonfur galbeed ayaa looga hadli doonaa shirkaas ayaa ka qayb gali doonaan midooda musharaxiinta guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka aragti duwan ayaa shirkaasi furan gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku sugan magaalada baydhaba ee aadan madoobe shirka goormuu furmi doonaa wejigiisa labaad oo madaxweyneha furi doonaa shirka waxaan rajeynayaa inuu maanta furmo sida eelo xog aan helayno ayaa sheegayaan in maanta uu furmi doono shirkaasi siyaasiyiinta mucaaradka qaabhaan markaad aragto ma u muuqdaan kuwo lagu qancin karo in doorashada aysan koonfur galbeed dhicin oo muddada halka sano ah uu ku darsado madaxweyne lafti gare maya siyaasiyiinta guud ahaan cawiida musharaxiinta guud ahaantooda waxay u degsan mowqif oo ah in la aado keliya doorasho hmm. la qabto madaxweynaha ayaa sidoo kale madaxweynaha hadda mudxeedkiisa dhamaada alkaarsia daftagreem isagoo recibiye uu sheegay in wax oo mudakurasi aan la dhahayba aysan jirin laakiin wax la iswaafajinayo mudama musharaxiinta ayaa guud ahaan ka go-an in keliya doorasho la qabto halka keliya ee koonfur galbeedna dhibaatooyinka lagaga bixi karona ay tahay doorasho keliya odayaasha dhaqanka iyo guud ahaanba aday siyaasiyiinta ka aragta duwan koonfur galbeed ayaa ber maalmihii ugu dambeeyey shirar ka qabanayo hoteelada ku yaala magaalada baydhabo iyagoo u wada hadlayay eh, qaabka ay u socdaan eh, shirkani iyo eh, in ay keliya doorashada keliya xabad ay kaga badbaadi karto koonfur galbeed doorasho bal amniga guud waa sidee amniga guud ahaan waxaa ee gacanta ugu jira ciidamada kusugan magaalada baydhabo gaar ahaan artemis ayaa gacanta ugu jira oo inta shirkaasi uu socdo guud ahaanba xaalada agagaarka hoteelada iyo meesha ay degan yihiin midoob musharaxiinta guud ahaan waxaa gacanta ku haya ciidamada artemis meeshaasi oo inta badan aysan geli karin ciidamo iyo qof oo xub watay aysan dhaafi karin meeshaasi waxaa gacanta ugu jira ciidamada artemis siyaasiyiinta mucaaradka ka aragti duwan lafta gareen dhammaantoodma waxay joogaan baydhabo mise waxaa jira qaar ka mid a ah oo magaalada ka maqan oo ilaa haddaan maya eh, eh, eh, dhammaantood waxay joogaan magaalada baydhaba shirkaasi sidoo u furmay qof meel aada ama midooda musharaxiinta oo ka tirsan oo kaama bax magaalada ma jirto guud ahaan waxay ku sugan yihiin midooda musharaxiinta ama siyaasiyiinta ka aragti duwan ama siyaasiyiinta xilal ka oo hadda Eh, ku sugan magaalada baydhabo guud ahaantooda waxay joogaan magaalada baydhaba waxayna degan yihiin hotel lagu magacaabo horyaal eh, ee magaalada baydhaba gaar ahaan eh, uu ku yaalo dhanka madaxtooyada agteeda guud ahaana meeshaasin waxaa amniga sugay ama ciidamo ka tirsan ama ciidan oo ka socda koonfur galbeed aysan dhaafi jirin xaruntaasi jagboyntiyo fara badan oo ku yaalo midooda musharaxiinta ayaa degan sida madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan Eh, ugu dambeyn cabdi maalig markaad eegto baydhabo marka hore waxaan ogeyn in mucaaradku ay aada kaga cabanayeen in culays badan uu saarayo madaxweyne lafta gareen oo aysan aragtidooda dhiiban karin markaad eegto sida u bilowday shirkan eh, siyaasiyiintu eh, ma leeyihiin galaangal badan oo ay aragtidooda dhiibtaan amba ka hadlaan sida ay wax u arkaan musharaxiinta guud ahaantooda saale eh, maalin dhaweyd waxay qabteen shir jaraa-id oo eh, saale uu soo qaban qaabiyey mid kamid a ah midooda musharaxiinta eh, oo baraawo kasoo jeeda shirkaasi ayaa la isku dayay xitaa in mar la baajiyo dilinkii dambe magaalada ayaa lagu qaban rabay oo hotelkaasi ay deganaayeen balse dadaal dheer kadib ciidamada artemis ayaa ku guuleystay in shirkaasi eh, ay qabtaan oo ay ka qayb qaataan shirkaasi uu dhaco eh, laakiin ka hor saacado ka hor iyo eh, waxaa diiday ciidamo kasoo horjeeda oo taabaxsan maamulka koonfur galbeed oo cabdixasiis hogaamiyo hadda oo talada hayo kaasina wuxuu ahaa wariye cabdimaalig maxamed axmed oo ku sugan magaalada baydhabo oo inoogu waramayay wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada baydhabo bal markan haddii aan eegno hirshabeelle al-shabaab weli waxa ay maamulaan oo ay ku sugan yihiin dhul ballaaran oo ku yaala galbeedka gobolka hiiraan maamulka hirshabeelle waxay sheegeen in bisha soo socta ee maarso ay bilaabi doonaan howlgal ay dib ugu qabsanayaan al-shabaab deegaanadaas wasiirka amniga ee hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan khayre oo ka hadlay arrintan ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshe arrintaasi ku saabsan oo heer gabagaba ah maraya dhankan hiiraan sidaad la socotid webiga waxaa lagu jiraa wakhtigii biila-aan ayuu yahay webiga wuu guray baabuurta iyo gaadiidka iyo lugta wax alla wixii oo markuu webiga buuxu celin jiray hadda ma celin karaano sidaas darteed ayaa waxay keentay in ay ka soo gudbaan webiga webiga saad la socota hiiraan meelo badan ayuu ka maraa dee meel kastoo webiga marana iskale karo awooddaasna hadda ma jirto laakiin waxay leenahay haddiisa meel walba webihii kasoo gudbaan oo ay isku dayaan inay ciidanka ama dadka deegaanka inay ka naafeeyaan inay ayaga ku jabaan meel walbana looga guulaysto dhibaato gees isdhahayn inay dhibaatadii ayaga ku laabato oo jab xoogan lagu gaarsiiyo ah, eh, iska kaashanayso oo ay hogaaminayso dowladda eh, ciidanka dowladda federaalka iyo maxaa la yidhahdaa eh, dowlad goboleedyada hadda hirshabelle iyo galmudug dagaalka wuxuu ahaa wejiga koowaad waxaa soo dhammaaday oo gabagaba maraayo wejiga koowaad ee dagaalka oo ku socday bariga labada gobol ee hirshabeelle iyo galmudug maxaa la yidhaahdaa hadda bariga labada gobol ee hirshabeelle dhammaan waa xor oo waa laga kiciyey waxaa dhiman dhul intaas ka weyn oo galbeedka dowladda hirshabeelle dhulkaasoo isku xiro ilaa maxaa la yidhaha koonfur galbeed iyo deegaanada kaleeto oo ku xareereysan oo ka mid tahay eh, meelaha qaar xuduudda etoobiya eh, dhulkaas dhul aada u ballaaran ah cadowgana ilaa iyo jubbooyinka ay xiriirsan yay isaga soo gudbaan oo dhul u badan hood ah oo u baahan in aada loogu taxaduro loogu fikiro eh, wejiga labaad qorshihiisa wuu gabagabo dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dhammaan saaxiibadooda kale oo caalamiga ah waa obereeshinka labaad oo loo diyaar garoobay kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdiraxmaan kheyre oo ah wasiirka amniga ee maamulka hirshabelle wuxuu ka hadlayay howlgallo uu sheegay in dhowaan ay ka bilaabi doonaan galbeedka gobolka hiiraan markana dhegeystayaal kusoo dhawada xubinteeni kalamaan waddani maxay kula tahay halka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an kan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi mar dhow baa la doogiyo haddaan layga dacaroonin shacabkow allaha daayinkaa weydin darajayne isku duubmasaa waxaad tihiin ul iyo diirkeede midnimaa idiin danaheyaan laydinkala daadin digtoonaada cadowgiinnu waa daymo dheer yahaye dulduleella hoosaa jiree daaqadaha awta wargooyin ma diiddeen war hadday diidaan waxay ka helaan bay leeyihiin aniina welibaa dheegi jiray isku duubniba dadka yagow dulli kaga baxdaa dadka yagow sharafda intiyo deeq iyo wanaag ku durduurataa war kalamaney dhaliil waa ku daalnayey halkan duurkan joognaahe malaha waa u dooroontee ayaan dib loo noqonin cadaawahana sii didiya waa dabargo'oodii doraad dhiiranayda shalay diricsanayda mantana ku dabarto damba ku run sheegte wargabooso waxaad ka tagta khayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaale weli digaashadaadiyo dowdhaafka badanbaan u soo xusuustee ha isdaaline sabire abduladiin waliba ku tabtay durdura baa ku jabaye damaa'ina waa hun dalkuna waa lamaa huraan dadkuna waa lamaa huraan aryamadeeyow adna waxaad ka tagtay waydnaan daareemine dadka kii dhergow daran ilaaliyo ilaaliyo nabee dibi socodna waysagaa war cabdullow laftaada waxaad ka tagtay waa keli daanaystee wadadayama dawba ma wax loo dulqaataa maxaad ka tagteen lilisdilay dankamalihiyeystirigam kan isdagaana yeelkiiseeysitirigam wanaag la wada sitirigam wargooyin anugu waxaan maqli jiray danka malahe taa waa doqonee ha u jabin dad baa igu yidhaahdee war haysiin afar askariya tiirka la geeya waxaana lagu helay inay askar kala dileen hadda ninkii wax dilay in la dila ilaahay amroo laysku eebi maa askar kaloo bajaajlay dishayna mar dhawaa la sugaa in tiirka la keeno sababtoo ah maxkamaddu waxay ku xukuntay toogaasho kuwii ismaarooyinka dadka ku dilayna qaarkood waatii dilka lagu xukumo iyaguna waa soo socdaan marka abwaanguurna waa kii hore u yidhi diiwaanka ha laygu qoro dembiilo mar baa la qaban warwa adigana tiirkay u soo socdaane in madaxweynuhu cafi karo sow ma ogid adiga naftaadu waa adiga ka daba ma waadan ogeyn madaxweynuhu inuu yidhi tiirka ha la geeyo cidda qof disha war calaa kulli xaal waxaa la yidhi cafis iyo ka aarsiba ruuxii eed galaa mudan wargooyin war ma haysaane jubbaland la hureeyey koonfur galbeed abaa la haystaa jubbaland xaa kaaga jira guda warya walaasan lamasana jiraan jirelatinguna jilileeraana arimadeeda weli lixdii gobol miyay kaaga dhegan tahay aryaadhaha maday war mahaaye koonfur galbeed waa lagu heshiiye war cabdulla weheliis dheh aryaa lama hadlayna waa lagu heshiiye warkaan hayga dhex gelina ah. madaxweynahaaba ka qayb galayaa layidhi heshiiska xiritaanka koonfur galbeed higaaloday olaawta hiraatun oo kale waa ah. geeka masurtooda hal iyan heliisiyo ay habriyiru waysana wargooyin warkaa iga dhexgeline ah. ilaa xarardheere waxaa la yidhi nimankii kala fakad bay ay ku jiraan qaar wayse soo dhiibeen baa la yidhi qaarna ayagoo fakanaya isla ayaga qabteen baa la yidhi kuwo badanoo fakada iyo kuwa raacdaynayayna xabadda ka dhex baa la yidhi marka war iyo dhammaantiis nimanka bartamaha soomaaliya waa ka soo dhammaan rabaan mar dhow qofka bini'aadamkaana markuu dhabarku u caafimaado ayuu lugaha iyo gacmaha ku shaqaystaa oo ordaa marka hadday gobollada dhexe ka soo dhammaadaan gobolada koonfur daqiiqad ba lagaga saari war kalemaanay waxaa la yidhi halgan baa la galay magacyo badan loo hamuun qabaye xurrimay haweesteen shacbigii kanay hujuubnaaye hididiilo kayrliya hadday guul higsanayaane haraadiga cadaawuhu intuu ciidda gabal heesto hakad yaan la gelin hawshu waa hillo nololeed halgambaa lagu jiraaye iminkaba hurdowtoos ya dheega jari aryamadeeyow aniguna waxaan dheegi jiray eh. sidii habar maaji hergaba ku dhaco hindhisa qabateexaha war cabdullow aduguna waxaad ka tagtay eh. waa leey heelo waba leeyhaya sidii oday koolaan xaligay hugmaaya war waxaad idinkoo dhammi ka tagteen hadhcad baan lumayo ka habaabay rugtoo la ii haybinaye war kalamaanay war ma haysiine wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin waxa uu yidhi ictiraafkii waa helnayaa doorashadii dib baa loo dhigay miyuu yidhi wargooyin ma soomaaliya ay ku soo biireen war dad falan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee waxuu yidhi heersool waxaan u ogolnahay inay calanka soomaaliya ay qaateen iska wataan garaadada iyo dadka la socdo calanka watana waannu soo dhowaynaynaa war kuwa xirka fiiriyow bixini jiray maxamed kaahine xayntaa calanka soomaaliya waa ogolna wargeelna waa galgashaa ragna waa iskadiyaay han la yaabin war kale kalemaana idinkaan war haynine madaxweynaha jabuuti wuxuu soo jeediyey inuu dhexdhexaadiyo somalilan iyo reer laascaanood hase yeeshee garaadadii waxay dhaheen maanta wax aannu gelayna haba yaraatee ma jirto inta muuse madaxa nagaga taagan yahayna dowladda federaalka inayna wadahadashiisa yeeli mayno jabuutina ka yeeli mayno igadna ka yeeli mayno xataa caalamka ka yeeli maynay dheheen war wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin wuxuu kalou yidhi ururo aan la aqoonaha soo gali laascaanood qaar ka mid a ah waa ka shakisanahay war wasiirka gaadiidka somalilan oo gobolka sool ka soo jeedaa wuxuu yidhi shirka laascaanood ma aha mid loo dhan yahay macquulla ma aha inan yaro baadiye ka yimi oo qori sitaa oo aan laascaanood deganayn gurina ku lahayn inuu amnigeeda khalkhal geliyo war urur goboleedka igad waxay dhaheen sanadka waa gabagabada shabaab oo ewalba hadday dhaydkooda ogaayariska si dulqaan dhaxay noo dhihi waayeen war kuwaasu dhaydna ma ogayne markii dowladda soomaaliya ku dhaqaaqday ku dhiiradeen aryaadhaha warya dhammaantays bur iyo biyaa loo kala baxay samigay cabdullana waxa uu yidhi duurjoog iyo daabjoog dadkii u kala dalleeceen duurjoog iyo dadkii u kala dalleeceen kulaha war cabdilow duurkii xitaa intay isku aamini waayeen bay godod qoteen war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi dowladda saddex sanow herta miyuu yidhi wardurbama wakhti tirin buu bilaabay wuxuu yidhi labadii kun iyo shantii baarlamaanka soomaaliya oo nairobi jooga ayaa isku dilay wadammada safka hore ha la keeno iyo la keeni maayo kuraasna isku garaacay maantana wadammadii safka hore ayaa muqdisho ku shiraya ayadoo lagu qanacsan yahay inay dagaalka wax ka galaan aryaadhaha wax walbo soomaalidu nabceed amba diidi jirtay shabaabaa ku dirqiyo oo ogolaysiiyey sababtoo ah lama kun iyo shantii berigii kuraasta leysku garaacaya wadammada safka hore ee la diidanay etoobiyay ahayd ciidanka etoobiyana ma soo galowna ahay ujeedku laakiin mugi furuq la arkaa waraabow kalleef naqdaahaa la yidhi muggi wax ka daran la arkay etoobiyay kaalay ee dagaalka nala galay maraysa war xamdulow waa salaamullaahi cala alxujaaj xaalka taaganuu yih xisaabtaas ninkii noo dhigo waxaa sidaa tahay xayse kugu taal adina waa xididasiibkaay war ciidamada etoobiya markay soomaaliya soo galeen ee lala diriray aakhirka iyagoo lugaynayo cagajiiday muqdisho ka baxeen labadii kun sagaalkii hase yeeshee meeshii nabad laga sugaayey oo dadkii barakacay inay dib u soo laabtaan la sugaayey oo dawlad iyo nidaam la rajaynayey waxay noqotay itoobiyaan intii la dagaashay inay shabaab dilaan waxaana dhacday itoobiyaankii afartan sano intay ku dileen in ka badan inay bil gudaheed ku dilaan war intaasoo dhan waxaa ka dareen dembiyadii ciidankii itoobiya galeen markii lagu xisaabtami lahaay oo laysku dacwaylahay ka daranaa dig soo tiri marka soomaalida dhibaatada haysatay soddonkii sane la soo dhaafay waxay tahay dembi dembi ku dhaq calaa kulli xaal wixii dhaca dhaceen soona naqamayaana waxaa la yidhi waxteegay la maatiigsaade timaadada la toosiya waxtegay la maatiigsaade timaadada la toosiya fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna falanqaynta wararka oad kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho kulankan xiga nabadgelyo